in la yidhaha ilaahayow noo shafeec oo cid makhluuqaaga ka mida nooga shafeec maxaa yeelay shafaacadu waa codsi waa inaad cid wax ka codsato tidhaahdo waxaan kaa codsaa qofkaas inaad wax u qabato ilaahayna cid wax kama codsado cid wax uma weydiisto isagaa la wax weydiista asaga aa wax la weydiistaa isagu cid wax ma weydiisto waa baadi marka in la ilaahay ilaahayow noogu erge hebel can jubayr bni mucim radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaa acraabiyun nin reer baadiyaha u yimid ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow nuhikat ilanfusu nafafyaalkii waa daciifeen nuhikad majhuul ayaa loogu dhawaaqaa macnuhuna waa musama nuhikad waa majhuul siday u laqbaysanta waa majhuul sida ay u dabdisantahan ula jeeda ama ay u shaqlantaha nuhikat ilanfusu nafafyaalkii way daciifeen wa jaaa alciyaal ciyaalkii waa gaajooday wa halakat ilamwaal maalyaalkii waa halaagsameen fastasqi lanaa waraad nooga dalab rabbaka rabbiga intaas waa sax fa innaa annagu nastashficu billaah allaah ayaan erge ka dalbanaynaa calayka adiga nebi maxameda uu noogu soo kaa ergeeyo ilaah waxaan ka dalbaynaa inuu noo shafeeco oo adiga nebi maxameda uu nooga kaa shafeeco wa bika adigana ergaan kaa dalbanaynaa calallaahi ilaahay inaad noogu ergaydo aan kaa dalbanaynaa marka kelimada qaladka waxay tahay fa innaa nastashficu billaahi calayka ilaahaan ka dalbayna inuu nooga shafeeco nabiga taasaa dalaal ah oo qalad ah fa qaala nabi nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam subxaana allah ilaahay baa nuqsaan iyo ceebkaf subxaana allah macnaheedu waxaa subxaan allah macnaheed aad ku fahmay xadiidka mis ah. sababtaa fiili ninkan reer baabiyaha ilaahi weynaa ah subxaana wa tacaala macno aan u laa'iq ahayn ayuu ku tilmaamay markaasaa nabigu yidhi subxaan allah macnaheedu waa maxay macnahan aad ku tilmaamta ilaahay waa uma laa'iq ah ilaahay waa ka fog yahay macnahan aad ku tilmaamtay ilaahay waa ka fog yahay wey subxaa allah macnaheedu macnahaas qaladkaa oo uu ku tilmaamay uu ilaahay uga nastaha nabigu subxan lah macnaheed marka xadiiska ka baro subxaan allah uu yidhi nabigu sal اlahu alay slm ilaahay baa nuqsaan iyo ka fog ceeb iyo inuu isagu egeeyo cid wax weydiisto famaa zaala nabigu kama suulin yusabixu inuu tasbiixsanaa xataa urifa ilaa la gartay daalika arrinkaas fii wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa wejiyaalkooda ilaa laga gartay nabiga hadduu shay nabcaysto oo wax uu nacaayo uu maqlo wejigiis waa isbedeli jir wejigiisaana laga garaji axaadiis badanaana caddaynay nabiga sal اllahu calayh wasalam wax agtiisa haddii laga sheego ama u arko wejigiisa isbedeli jira wejigiisaa laga gara jira wax uu ku farxa markuu arkana wejigiisaa laga gara jira nuurka iyo farxadda wejigiisaa laga gara marka wejigiisa isbedelay uma qaala nabig wuxu ui wayxaka warhooge malaahu allah wuxuu yahay war allah ma taqaan markaad leedaha allah ha ergeeyo horta alla ma taqaan ina shana allah allah arrinkiisu acdamu waa ka wen yahay min daalika inuu isagu ergeeyo oo cid wax weydiisto waa ka wen yahay arrinka allah inahu shani laa yustashfacu billaah ilaahay ergeyn lagama dalbado calaa axadin axad korkiis axadkoo min khalqi makhluuqiisa ka mida ilaahay lama yidhaha axad makhluuqaaga ka mida noogu erge wax noo weydiin lama yidhaha ilahay cidna wax ma weydiisto wadakara alxadiid xadiidkuu sheegay rawaahu abu dawuuda wariyey xadiidkanna ahlcilmiga qaar badan oo ka mida way daciifiyeen sanadkan waxaa uga jira maxamed ibnu isxaaq saaxibu siira maxamed ibnu isxaaq maca jalaalatihi wa imaamatihi haddana waa mudlis mashhuuru bitadliis qofka mudliskaana xadiidka can hadduu ku wariyo xadiiskaas lama aqbalo xadiidkaana can ayuu ku wariyey cilo kalena weliba xadiidka waa ku jirtaaho jubayr ibnu muxamed ibnu jubayr ayaa xadiidka ku jira jubayr ibnu muxamed ibnu jubayr oo jahaala ku sugan tahay saas darteeduu yidhi xaafid dahabi xadiiun qariibun jiddan marka xadiidkan waa daciif waa daciif xadiidkan ma sugna macnihiisu laakiin waa saxiix oo ilaahi weynaa lama yidhah cid nooga erge ilaahay cid nooga erge lama yidhah macnihiisu xadiidka waa saxiix fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horayda calaa man qof ayuu inkiray qaala yidhi inna annagu nastashficu billaah allahan ergeyn ka dalbanaynaa calayka dushaada uu noogu soo ergeeyo waa inkiray nabigu macnahaas macnahaas waa baai ahaaniyatu masalada labaydaa taqayuruhu waa nebiga isbedelkiisa taqayuran isbedel ayuu isbedelay isbedelkaasoo curifa la gartay fii wujuuhihi isbedelkaasoo curifa la gartay في wujuuhi asxaabi asxaabtiisa wejiyaalkooda laga gartay min haadihi lkelimati kelimadan darteeduna isku bedel hadduu wax uu dhibsada nabiga uu maqlo ama uu arko waa isbedeli jiray wejigiisaana laga gara jiray munkarna ma dhegaysa jirin ma dhegaysan jirin ahaaliatu masalada saddexayda annahu nabigu lam yunkir kuma inkirin calayhi acraabiga qowlahu qowlkiisa uu yidhi nastashficu bika adiga nebi muxamedaan ergeynkaa dalbanaynaa calallaahi alla aad noogu ergeyno taas ma inkirin taas waa xaq waa xaq axaadiis saxiixayna leedaha taas oo in sideedaba qof xayi ah oo xaadir ah oo qayr loo malaynaa la yidhaha ilaahay noo bari waa xaq waa xaq saxaabaduna nabiga sidaasay nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo khudbo akrinao mimbarka saaran aan indhiridaas masjidka ka soo galo markaasuu rasuulka allo halakat ilamwaal wanqadacat isubul fastasqi lanaa rabbaka wadooyinkii waa go-een xoolihiina way halaagsameen rabbigaa roob noo weydi nabigu gacmuhu koru taag rabbiuu roob weydiiye asagoo mimbarkii ka soo degina cirka roob ka soo daro isagoon mimbarkii ka soo degin cirku cirka roobkii ka soo daad markuu leeyahay rabbi noobarina hal habbo oo daruura cirka laguma ergo hadda waa mir xataa cad yar xataa laguma ergo mir daruuraha soo baxday cirka korkiisay tagta waa kala baxday biyay sii dayda waa unkob markii toddoba maalin la joogo jumcadii dambe isagoo khudbadii akrinaya nin soo gala roobkiina weli usbuucaasoo dhan uusan kala go-in rasuulka alla wadooyinkii waa go-yn xoola waa baabeen roobaan dhameeyey ee rabbi noo baray roobka naga joojiyey ilaah naga jooji nabigu wuxuu ihi allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahow roobka dhinacyada noogu shubay naga wareeji korkayaga markii masjidka laga baxay qorax ay dadku ku socday qoraxdii hayd qoraxdii haydey marka qof saalix ah oo qayr loo malayna ah, rabbi noo bari oo ilaahay noogu erge in la yidhaahdo ayagu waa xaq nabigana khaas kuma ah saxiixbukhaariga waxaa ku sugan anas ibnu maalik wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab radia allaahu wuxuu ahaa markii abaaru dhacdo cabaas ibnu cabdilmualibuu ku tawasuli jir ma ahan ilaahay ow cabaas wejigiisaan wax kugu weydiisayna maaha jaahiisaan wax kugu weydiisayna maaha ee wuxuu dhihi jiray allahuma inaa kunaa nastasqii ilayka binebiyina fatasqiina wa inaa natawasalu ilayka bicami nebiyina fasqinaa fayusqowna cabaas wuxuu leeyahay bari rabbi cabaasna rabbiyuu beri jir maahan wejigiisa in alle lagu weydiisanayo rabbiyuu beri jir xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu soo arooriyey alfaadii uu ku ducay jirayba cabaas qaar ay yidhahdeen cabaas wejigiisa lagu tawasulaya iyo daatadiisa iyo jaahiisa maye rabbiyu bariji xaafid ibn xajar wuxuu yidhi zubayr ibnu bakaar ansaabka wuxuu ku sheegay inuu dhihi jiray cabaas markaas ducee la yidhaahdo allaahumma inahu lam yanzil balaaun ilaa bidembi ilaahayow balaayo sooma degin ilaa dembi la galay maahane abaarta colaadda waxay ku timi dembi aan galnay walam yugshaf ilaa bitawba ilaahayow balaayadana lama faydin ilaa towbad maahane waqad tawajaha alqowmu bi ilayka qoomkiina anay iigu soo kaa tawasuleen limakaani min nabiyika limakaani min nabiyika waxay igu kaa tawasulayaan nabigaagii inaan qaraabo la-ah rasuulka adugu soo dirsatay qaraabadiisii inaanu adeerkiis aan ahay wa haadihi aydiina ilayka bidunuub gacmahayaga waa kuwaana dunuuban ku shaqaysana dunuub iyo xumaanan ku shaqaysanay gacmahayaga waa kuwaana calcalihu taagana wa nawaasiina ilayka bitawba foodeenun aday kuu dulaysan yihiinoo kuu toobad keenaya adaan isku kaa dulaynaynaa fasqina alkayf allahu roobna sii ilaahu roobna sii saasuu ku ducay qof dhintayna ilaahay noo bari lama yidhaah sababtoo ah nabiga iyo cabaas baryihiisa kee alla aqbali og nabiga sal اlahu calay wasalam haddii nabigu markuu dhintay ka gadaal ilaah bari la dhihi karo cabaasna la dhihi la ilaahay bari lama dhihin ilaa nabigiiyaaba la heli karaa ilahay bari in la yidhahdee laakiin iyadoo la joogo madiine oo qabrigii nabiga ay ag joogaan saxaabadu ma dhihin rabbi noo bari nabigii markuu dhintay ka gadaal laakiin yay yidhaahdeen cabaas marka qof nool oo saalix ah rabbi noo bari noogu ergiya in la yidhaahdo ayadoo sunada saas ugu suganta araabicatu masalada afrayda atanbiihu waa baraarujin calaa tafsiiri subxan lahi laisku baraarujin subxan lah macnaheedu waa maxay xumaan iyo nuqsaan ilaah waa ka fog yahay wy alkhaamisatu masalada shanayda ana almuslimiina muslimiintu yas'aluuna nabiga waa weydiisan jireen sala allahu calayh wasalam alistisqaaa waradalab way weydiisan jireen rabbi roob noo weydiiye dihi jireen baabu ma haadaa midkaanu baabu ma ki baabkiisa weeye jaa yimid fii ximaayati mustafa nabigii la doortay ilaalintiisa sala allahu calayhi wasalam xima tawxiidi seeraha tawxiidka uu ilaalin jiray iyo wasadihi awdidiisa duruqa shirki shirkiga wadooyinkiisa uu xiri jiray baabkan wuxuu ka hadlaa nabiga sala allahu calayhi wasalam siduu u waardiyeyn jiray tawxiidka seerihiisa xuduudiisa wadooyinka shirkiga dadka gaarsiinayana uu nabigu ula dagaalami jiray oo u awdi jiray oo u xiri jiray haadaa midkaanu baabu maakii baabkiisa weeye jaa yimid fii ximaayati lmustafaa nabigii la doortay ilaalintiisa uu ilaalin jiray sala allahu calayh wasalam xima tawxiidi towxiidka seerihiisa iyo wasadii nebiga awdidiisa duruqa shirki shirkiga wadooyinkiisa uu awdi jiroo xiri jiray can cabdilaahi bni shikiir cabdilaahi bni shikiir radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi inalaqtu waa tegey fii wafdi bani caamir wafdigii reer bani caamir ilaa rasuulilahi rasuulka allaan u tagnay sala allahu calayh wasalam faqulnaa waxaan nidhi anta adiga sayiduna sayidkeenniyaad adiga sayidkeenniyaa tahay aan ku nidhi adigaa midka noogu mudan oo annaga banu aadana noogu fadliga badanaa tahay wey faqaala nabig wuxuu uhi asayidu allah asayidu sayid allah waa allah allah asmaadiisay ka mid tahay asayid allaha sayid ah allah ayaa sayid ah u fiirsa marka asayid oo cali ku jirto oo sayaada mutlaqa allah iska oo asagu wixii makhluuqahoo dhan uu sayid u yahay laakiin nabigu sal اlahu calayh wasalam banu aadamkao dhan sayid waa sayaada muqayada marka sayid nabigu waayi shakina male nabi maxamedaa yidhi sal اlahu alay wasalam ana sayidu waladi aadam nebi aadam wixii ka soo farcamay sayidkoodii anaa ah wixii nebi aadamba ka soo farcamay anaa sayidkoodii ah walaa fakra faana maaha nebi maxamed sal اllahu calayh wasalam nin saxaabiya ah iyuu ansaarta ku yidhi quumuu ilaa sayidikum u istaaga sayidkiina marka sayid oo makhluuqa bacdi ka mida loo idaafaynaa waa lagu tilmaami karaa makhluuq waana la dhihi karaa sayid sayidu waladi aadama nabigu saxaabigana nabigu saxaabadii kale wuxuu ku yidhi quumuu ilaa sayidikum idinkuu sayid ini laakiin allah sayidnimadiisu waa mulaq makhluuqoo marka sayid waa lagu tilmaami karaa cid makhluuqa laakiin sayidnimada lagu tilmaama waa sayidnimo muqayad ah oo loo idaafaynaa cid gaara ah. sayaadada ilaahna waa sayaada mulaqa kaamila oo makhluuq o dhan sayidli saas darteeda nabigu kelmadan oo ah anta sayiduna ma ahan inuu inkirayo leeya waa munkar laakiin in ammaanta inta la fogaadaan kelmad aan xaq ahayn ay ku hadlaan taasuu ka dagaalama oo diida asayidu sayid allaahu allah weeye tabaaraka allah qayrkiisu batay wa tacaala allah wuu sarreeyaa qulnaa waxaan wa afdalunaa ka noogu fadli badanaa tahay fadlan xagga fadliga wa acdamunaa ka noogu weynaa tahay dowlan xagga qaninimada qaniinimadana waxay la jeedaan sharafta dowlku waa qaninimada adaa noogu sharaf badan oo xagga sharafta adaa qebika ahoo ka tanaaday wa ka noogu weynan badanaa tahay dowlan xagga qaninimada oo sharafka xaggiisaad qeni ka tahay fa qaala nabig wuxuu uhi quuluu dhaha biqowlikum hadalkiinna hadda hadalkan aad ku hadasheen waa xaq laakiin dheeraad ha imaanina wey fiiriy ma dhihin hadalkan joojiye hadalkan waa hadal xaqa nabigu waa yahay dadka kan ugu fadliga badnaa sayidkoodiina waaye kii u sharaf badnaa waaya laakiin ammaantan inay la tala tagto oy la fogaato taasuu uga diga quuluu ku hadla biqowlikum hadalkiinna ow bacdi qowlikum ama hadalkiinna gobol ka mida walaa yastajriyanakum yuusan idin wadanin ashayaanu hayaan yaa hayaan idin kaxaysan dariiqa oo waxa weeyaan quluwiga shay inta la ammaano xadka la dhaafsiiyo shaydaanku dadka walaa ystajriyanakum yuu idin wadan yuu idin kaxaysan ashayaanu shayaan rawaahu abu daawuud ayaa wariyey bisanadin jayd wa can anasin radia allahu canhu ana naasan dad qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo rasuulka ilaahayo waa xaq kelmadaasu waa rasuulka ilaahay yaa khayranaa kii noogu khayrka badnaayo waa kelimad xaqa wabna khayrina kii noogu kayrka badnaa wiilku xagga nasabkay ka hadlayan markaas khayriyada ay nabiga aabiis u nisbaynayaan waa xagga nasab nasabka nabigana sal allahu calah wasalam quraysh nasabka ugu sarreeyuu ahaa ma ahan diin inay ku ammaanayaan nabiga aabiis aabiis waxa weeyaan jaahiligiiuba ku dhintayba diin islaam ma arag asagu soomana gaarin ee markay leeyihin kii noogu qayrka badnaa wiilkiisii macnaha xagga nasaban wey ah, maahan diine wayaa sayidanaa sayidkeeniyo wabna sayidina sayidkeennu wiilkiisiiyo oo xagga nasabka sayid noogu ahaa nabiga aabbihiis sayaadada ay u tilmaamayaan waa nasab fa qaala nabigu wuxuu yidhi yaa ayuha annaas quuluu ku hadla biqowlikum hadalkiinna hadalkan hadda aad ku hadasheen baatil maahane ku hadla walaa yastahwiyannakum yuusan god idinku ridanin ashayddaanu shayddaanku war yaa shaydaan god idinku ridan oo ammaanta aad ammaanaydaan ha ku talax teginine ha ku fogaanine yaan shaydaan god idinku ridan Ah. walaa yastahwiyanakum yuusan idin hoobin oo god idinku hoobin ashayaanu ah shayaanku ana aniga fiiriya ana aniga muxamedun muxamedaan ahay cabdullaahi addoonkii allaan ahay wa rasuuluhu ergeygu alla soo diraan ahay maa uxibu ma jeclii an tarfacuunii inaad kor ii qaadaan fowqa mansilatii derajadayda ka kor allatii derajada anzalanii allah allah uu idejiyey waxaan ahay aniga muxamed addoonkii allaan ahay rasuulkii allaan ahay sal allahu calayh wasalam ma jecli inaad kor iiga qaadaan mansiladii uu idejiyey allah rawaahu nasaa-i wariy bisanadin jayd waana saxiix nabigu sal allahu calay wasalam mar kalena wuxuu ku yidhi laa tudruunii kamaa adrati nasaara ibna maryam war markaad i ammaanaydaan ammaantayda ha ku fogaannina sida kirishtaanku ugu fogaadeen ammaanta nabi ciise innamaa faquluu markaad tilmaamaydaan waxaad tihahdaan cabdulahi warasuulu adoonka ilaahay rasuulka ilahay bukhaariya weli ka jooga bal ka waran nabiga sal allahu calah wasalam kelmadahaas uu wuxuu ka dhadhansanayaa dadkan ammaanta amay sii fogaadaan hal kelmadoo baadilana kuma taalo bal hadde ka waran saaxibulburda busiiri bal ka waran fa ina min juudika dunya wadarataha wa min culuumika cilma lawxi walqalam bal ka war ah. waxaas bal ka war deeqda ah. aad bixido bacdi ka mid ah ibraahim baytuuri markuu sharxaayey mintu ah. waa tabciidiyu nabi maxamed deeqahaad bixidaa waa badan yihiin laakiin qayb ka mid ah waa adduun iyo aakhiro adduun iyo aakhiro deeqda adugu aad bixiday ka midta wax alla waxa qalamku qoray ee laxu maxfuud ku qorana ka mida laxu maxfuudkana maxaa ku qoran waa soo ogaameye maxaa ku qoran qalamka markii ilaahay qoray muxuu amra ilaa qiyaamu saaca waxa dhacay inuu qoro soo ma nabiguna hadda berri waxa dhacaya ma ogay ilaa in loo waxyoodo maaha bukhaari waxaa ku taalla laa yaclamu maa fii qadin ila allah saxi bukhariga ku taalla berri waxa dhacaya ma oga allah cidaan ahayn saxi bukhariga ku taalla nabi maxamed ayi sala allahu alay ayaguna waxay yidhahdeen loox maxfuudka waxaa ku qoran ogta loox maxfuudna maxaan soo ogaana maxaa ku qoran ilaa qiyaamu saaca waxa dhacaya ku qoran soo ma jeedin saas darteeda markay gabaru tidhi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qaddi dhexdeenna waxaa jooga nabi og berri waxa dhacaya nabigu waa inkiray laa taquli haakada wy hadhihin hadhihin nabigu waa inkiray sal اllahu alيه wasalam bukhaariga waxaa ku taalla laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya ilaahay maa cid kale ma oga bal qur-aanka kariimka ilahay wuxuu ku sheegaa nebi moxamed sala allahu calay wasalam waxaa dhaci doona soo socda ma oga haddii uu ogaa lahaa abaar markay dhacaydo waxba u diyaarsana colaad markay dhacdo waxba u diyaarsana badeecadda midda kacayduu meel sii dhigala midda raqiisaydu iska sii gadin iyaaba la shaqaysan kara qof likuli nafsi nafcan walaa daran ilaa maa sha allah walow kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayr haddaan ahaa laha inaan aybka ogahay ayrkan badsala ayrkaa waa laga hadla adduunyada markaa aayadda iiriya hareeda qof qaybka og fiiri berri wuxuu og yahay badeecadda midda qaaliyoobeyda taasu meel dhigana markay qaaliyowdo berri wuxuu og yahay midda raqiisayda hadda iska sii wareejina bil sanadka tan wuxuu og yahay waxa loo baahanaa meeluu dhigana wuxuu og yahay waxyaalaha dhici doona qiimo dhici doona way iska wareejina abaar inay soo socoto og yahay waxbuu meel u dhigana aaran iyo barwaaqaa soo socda way iska sii wareejina cuntada mayadaada qof eyb og yaala la shaqaysan karaba wax yar mayaga ka qaldama ha qof eyb og marka walow kuntu aclamu اlgayb lastagtartu min alkhayr waxa beri dhacayo abaaraha iyo colaadda laxun qufuudkama ku qorayi hadda aayaddan waxay sheegay nabigu isan ogeyn ka war saaxiilburdani wuxuu leeya wax alla waxa laxun qufuud ku qoran waaba cilmigii nabiga qayb ka mid a ah. ee qaybo kalaama jiro laxun qufuud baan ku qornay oo uu nabigu yaqaan ka war fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alulaa masalada ugu horayda taxdiiru nnaas waa dadka in looga digo min alghuluw huluwiga in looga digo iyo xadgudubka aaniyatu masalada labaydaa maa ymbai ma haboona aaniyatu masalada labayda dheh maa hayga weeye maa hay wey maadu naafiye maaha maa shaygii weeye ymbaii haboon maada ah waa mawsuula maa shaygii weeye ymbaii haboon an yaquulahu inuu yidhaahdo man qiila lahu qofkii lagu yidhah anta sayiduna sayidkee miyaa tahay qofkii lagu yidhahdo kelmadda munaasibkaah dhihi lahaya xadiidkaanuna bara ay waa maxay wuxuu leeyahay asayidu allah u leey asayidu allah u leey asayidu allah gormaad halmaa ahaaliatu masalada saddexayda qowluhu waa nabiga qowlkiisa uu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yastajriyanakum yuusan idin kaxaysanin ashayaanu shaydaan war shaydaanku yuu idin kaxaysan maca annahum ayagoo dadkaasu lam yaquuluu aan dhihin ila alxaqa maahan waxaan xaqay ma dhihin araabicatu masaladaa faydaa oo in lagu baraaruga ay tahay qowluhu waa nabiga qowlkiisa uu yidhi maa uxibu ma jeceli an tarfacuunii inaad kor ii qaataan fowqa mansilati darajadeeda ka kor darajada aniga ilaahay i dejiyey inaad kor iga qaataan ma jecli saasuu yidhi nabi maxamed sala allahu calayh dhammaan marka nabiyada ilaahay ambiyada ilaahay awliyada ilaahay saalixiinta kor in looga qaado darajadii ilaahay dejiyey mid jecelu kuma jiro beryayna ka kor qaadida waana inkirayaan berri qiyaam ilahay hortiisa marka la tago guluwiga iyo xadgudubka dadka kitaabkan kitaabu tawxiid oo shirkiga aad ula dagaalamay ilaahayna cudurro waaweyn oo shirki iyo khuraafaa uu ummadda uga daweeyey taab naafica ahlucilmiguna ay yidhaahdeen asagoo kale baabkaan lagama qorin baab baabo kale kutubo kale uga cilmi badan uga buuxaan laakiin baabkan shirkiga iyo quraafada iyo in laga digo kitaabkanoo kale lagama alifinayra ahlucilmiga marka dadka ahluquraafada ah ahlu shirkiga ah waxay kitaabkan marka u necab yihiin siday tawxiidka u necab yihiin saas uneb la kitaabkii tawxiidu noolayna shirkigiina waa la dagaalama dadkiiu dawayna aaday u necab yihin saas darteeda been abuuryo badan iyo dicaayado badane ku furaan ah, waxaa ka mid a ah inay yidhaahdeen kitaabkan waxaa ku taala nabi ciise waa dhintay ah, nabi ciise waa dhintay saasaa ku taalla yidhahde waxaa ku taalla yidhaahdeen markuu ka hadlaa nabiyada iyo awliyada iyo inaan lagu xadgudbin waxaas dadkaasu samaynayaanna dadkaasu ay beri ka yihiin oo wuxuu yidhi yay yidhahdeen shiiku dadka qubuuraha ku jira waa nefcaanayaanoo waa dhibsanayaan haayat alkaraahiya nefcaysi meesha ugu dambeeyey kamaa ana almasiixa sida nabi ciise calayhi salaam yakrahu uu u nefcaysanaa maa yafcaluhu nasaara kirishtaanku waxay ku samaynayaan cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa wakaas inuu aaminsan yahay ciise dhintay yidhah waxay tahay qofku hadii uu cadaawad ay gasho xaqiiqaday ka fogeydaan kirishtaanku way qabaan nabi ciise in la dilay yahuudaa tiri inaa qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuul allah ilaahayna uu ku inkiray wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum marka uu leeyahay marka shiiqu cinda qabrihi almascuumi weeye waa ayagu siday ku andacoonayaan waa siday sheegteen waa sida qur-aanku nooga sheegay inay qabaan Ah, waa bizamihim amaa ciise ma dhiman waa la kor yeelay samada labaadu ku nool yahay maba dhimanba nabi ciise caqiidada ahlusuna waljamacna waa saas laakiin muxuu la jeedaa biqabrihi almazcuumi qabriga ay ku andaxeen mar sida xashooyinka ku qoran oo kitaabka xaj hadda kan hayso o kale xashooyin saasaaba been abuur ay sheegteen wey ee ciise ma dhigo inay sidaas tahay way fahmi karaan laakiin uun um fogayn uun um iska riixid kitaab ay u leeyihin sababtoo qur-aankii ay og in ilaahay ku sheegay inay yihahdeen waa la dilmi ah. oo ay qabaan inuu qabri leeyahoo dhintay gaaladu oo caqiida gaaladu qabta ay tahay soo ma jeedin shiikuna uula jeedo waa sida iyagu ku andacoonayaan inay saas qabaan waa kutuse kutubta guryahooda taalay ku taalla ciise markii la dilay ay ku taalla waxayna ula jeedaan sida gaaladu sheegatay ula jeedaan futuuxaat ilaahiyaha janalka kitaabka ayuu yaqaaniye oo guri walba u yaalla bacda qatli ciisa ku taalla nabi ciise dilkiisii ka gadaal waxba kuma usan darin xataa bizaclin ku darin ma bacda qatli ciisa ku taalla waxaana culamadana waxay ku fasira waxaa w shiiqaan ma aaminsana ciise in la dilay laakiin wuxuu la jeedaa bizamihim sida gaalada iyagu sheegata soo ma jeedee waid qultum ya musa lanasbir calaa طacaamin waaxidin fadcu lana aayaddaas suurat baqara bal fiil sharci soo ma jeedee nabi ciise markii la dilay uu qora nabi ciisena lama dilin ee muxuu la jeedaa hadalkaas shiikaas bizamihim sida gaaladu ku andacoonaydu ula jeedaa haye kana sidoo kale soo ma saas culamadu cabiri jireen marka saasaa loo cabira horta ilahay laga boqo horun laga sheego baabu maa haadaa midkaanu baabu maa kii baabkiisa weeye jaaa yimid fii qowlillaah ilaahay qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana wamaa qadarullaaha allah ma aysan weynayn gaaladu xaqa qadrihi weynayntiisii dhabta aheed waalardu dhulka jamiican dhammaan xaalo ay tahay qabdatuhu ilaahay gacantiisay ku jirtaa arlada ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha intii ka horreyday baabkan sida badan kitaabku wuxuu ka hadlaayey tawxiid اlcibaada ama tawxiid اluluhiya uu ka hadlaayay baabkana wuxuu ga hadlaa alasmaa wasifaat ilaahi weynaa subxaana wa tacaala asmaada iyo sifaadda uu isku tilmaamay caqiidada ahlusunna waljamaaca waxay tahay in ilaahay lagu tilmaamo in ilaahay lagu tilmaamo min hayri tashbiihin ayadoon makhluuq lagu shabihin oo la leeyahay sifad kasta oo ilaah asagu isku sheegay ama nebigiisu ku sheegay makhluuqa ma shabahdee allay laa'iq u tahay wa min hayri taxriifin walaa tacdiil ayadoon la leexin lafdiga nabi buu yidhi ama lafdiga ilahay yidhi ayadoon la leexin oon ayadoo la macno tirinoon macnaha laga siibin ayadoo kayfka ilaahay loo daynayo lale kayfka alla kaliyaha garanaya caqiidada ahlusuna waljamaca waa saas marka baabkan kadii uga hadlay ilaahay idankiisa dee kutubta kan noogu xiga waaba baabka ay ka hadlayaanba sida badanba marka un carabkan iska marinayna ayaa kitaabkan baabka ugu talagal inuu ku faahfaahiyo waa abwaabta halkaas kusoo dhammaatay baabkaana xoogaa maadaama caqiidada ahlusunnaha yahay uu in kaaga siinaya mujmal ah oo faa'iido badan can ibni mascuudin cabdilaahi bni mascuud radia allahu canhu qaal jaaa xabrun caalim aa yimid xabri iyo labadu waa banaanyihi waa qofka caalimkaa la ihahdaa xabri ama xibri waa badoo kale jaaa xibrun caalim aa yimid caalimkaasoo min alaxbaari caalimiinta yahuudda ka mid ah. in caalima wadaad yahuudi ah oo wadaadada yahuudda ka mida ah caalimna ku ah kitaabkii tawraadaha aad u yaqaan aa nabiga u yimid ilaa rasuulilah u yimid sal allahu calay wasalam fa qaala wuxu ya muxamed ma aaminsana asagu nabi maxamed ma rumaysno waa gaal muxamedow u yii lama ogola nabiga marka loo dhawaaqad muxamed inaad tidhahdo ree muxamedow waa qalad laa tajcalu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda ilaahayna wuxuu leeyahay rasuulka markaad u yeeraysaan sida gabalkiin gabalka ugu yeeraha ugu yeerinina ma loogu yeeri karo ad ninkaan maba rumaysnaba nabiga ah, saas darteeda yaa rasullahi dhihima ilaa rasuulnimo umaba ogolee waxa uu caalimka ku yahay maaha diinkan islaam kitaabkii tawraadoo ilaahay soo dejiyey uu wax ka ogi oo aad u yaqiin muxamedow inaa anagu najidu waa helaynaa u yidhi macnaha tawraadaan ka helaynaa u yidhi inaa najidu fi tawraat kitaabka tawraada waxaan ka helaynaaoo ku qoran an allaaha allah yajcalu wuxuu yeelaa asamaawaati ciraryaalka calaa isbacin far korkeed isbac sagaal luqaa ku bannaan hamsada saddex wey ba'dana waa saddex ku dhufo saddex saddex sagaalkaasaa ku bannaan haddii kartaa isbac isbic isbuc asbac asbic asbuc kuwada adugu sagaal hamsada hal xaraka saa ba'da saddex xaraka marsii haddana xaraka labaad saa hamsada saddex xaraka bada marsi haddana xarakada saddexaad hamsada saad saddexda xaraka bada bada marsi taad uu dhawaaqdo keliya uu saadka waa inaad reebtaa si kale kaagama qaldami kartaba qof kastoo ku dhawaaqa kelmadaas waa sax ah, ilaa sagaalka luqub mid ku dhawaaqa <laughs> qof kastoo ku dhawaaqa waa u saxa mar hadduu saadka reebo keliya uu saadka ha allah samaawaadka inuu far korkeed yeelayo walaradiina dhulalyaalkana calaa isbaxin far korkeedu yeelaa washajara geedahana calaa isbaxin far korkeedu yeelaa walmaaa biyahana calaa isbaxin far korkeedu yeelaa wathara caradana calaa isbaxin far korkeedu yeelaa wa saa'ira alkhalqi makhluuqa inta kaloo soo hartayna calaa isbaxin uu yeelaa fa yaquulu markaasuu leey ana almelik ana boqor maalinta qiyaamaha ka warrami sidaasaan inagu towraad ku haynaa nabiga xaa lagu yaqaanaa shayga la sheegay hadduu munkar yahay maxaa lagu yaqaan wejigiisu inuu isbedelo una munkarka inkiro haddii uu wanaag yahay waxa uu maqlayo run tahayna farxad fiiriya marka cabdullahi mascuud wuxuu yidhi fadaxika nabiyu nabigu waa qoslay sala allahu calay wasalam munkar ma ku qoslaa nabigu maya maya munkar kuma qoslo subxaana allah waa isbedelaa markuu munkar maqlo fadaxika nabiyu nabigu waa qoslay sala allahu calayh wasalam xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gowsihiisa xataa dambe muxuu ugu qoslay waxay yidhahdeen qaar ka mid ah waxaan ku qoray takdiiban beenin uu beenina liqowli lxaq qaara saas ku qoreen ha warqaday ku qorteen waxay yidhahdaan caalimkaas warkiisa waxay yidhahdaan dixku tacajubaa la yihahda war wuxu been badana way yidhahd ha ha dixku tacajubaa la yidhahdeen bal fiiriyo banu aadamku hadduu baadiyoosu u hadla nabi maxamed horta baail maku farxaa maku qoslaa meel ilaahay wax looga sheega maiskaga dhool caddeeya maya subxaan allah subxaan allah mideeda kale cabdulahi mascuud wuxuu leeyahay fiiriya nabigu wuxuu u qoslay tasdiiqan rumayn liqowli xabri caalimka qowlkiisuu rumaynaa nabigu sal la ala buhaari muslim ku taalaa ah, qaana yidhahdeen waa tashbiih lama dhihi karo fara ilaahay leeyaha lama dhihi karo ah, waa gaalnimaydhi macnaheedu marka ay noqeen cabdulahi mascuudna gaalnimu aamine nabiguna gaalnimu ku qoslay ku arsana saas noqe bal dalaalkaas intuu lege ir ah, dalaalkaas bal ir intuu lege bukhaari muslimin ku yaalla bukhaari muslimna waa labada kitaab ee kitaab xadiid lagu qoray ugu saxiixsan ee cirka ka hooseya dhulkana ka koreeya labadooduna ku yaalla xadiidka labadooduna ku yaalla allahu akbar ah, dadaa loo dilay dadaa loo cayriyey dadaa loo xiray dagaa loo eedeeyo la yidhi ilaaha farluu leeyi kanoo kale lama arag gaal wey nabi maxamedaa hortiisa laga dhihi jiray nabi maxamedaa rumayn jiray saxaabadiisaa rumaysneed kutubta ugu saxiixsanay ku taalla ilaahay far in loo suga laakiin farta loo sugayaa waa sifo ilaahay u laa'iqa ma ahan sifada makhluuqa mid shabahda waa sifo asaga u laa'iqa kayfkeedaan aanan garayn asaga kaliyaha garana sidaas wey uma qara'a nabigu wuxuu akriyey fiiriye nabigu wuxuu akrina aayad oo uu leeyahay macnahaan aad ku sheegaydo tawraad annagana kitaabkayga ku taalla uu nabigu akraheda macnaha aad tawraad ku sheegaydo annagana kitaabkayna ku taalla nabigu akraheday uma qara'a wuxuu akriyey rasuululaahi sala allahu calayh wasalam wamaa qadarullah ilaahay ma aysan weynayn xaqa qadri weynayntiisa dhabtaaheed walardu dhulka jamiican dhammaan xaalay tahay qabdatu ilaahay gacantiisa ay ku jirtaa yowma alqiyaama mutafaqu caleyh bukhaari muslim xadiidka isku waafaqeen wa fii riwaayati muslim waxaa ku sugnaa waljibaala buuraha walshajara geedaha calaa isbaxin far korkeeda ilaahay yeelaa uma yahuzuhunna ilaahay waa ruxa waa kilkilaa ilaahay fa yaquulu wuxuu leeyahay ana almelig anaa boqora ana allaah ana allah u leey waa maalinka qiyaamaha wa fii riwaayati lilbukhaari waxaa ku sugan yajcalu allah wuxuu yeelaa asamaawaati ciharyaalka calaa isbacin walmaa-a biyaha iyo waharaa caradana calaa isbacin far korkeeduu yeelaa wa saa'ira alkhalqi makhluuqa inta kalena calaa isbacin akhrijaahu macnaha bukhaariga riwaayadan wariyey riwaayadan bukhaari ayaa wariyey keligiis walimuslimin waxaa u sugnaaday can ibni cumara marfuucan yadwi laa ilaahay waa laabaa asamaawaati ciraryaalka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha uma yakuduhuna ilaahay wuxuu ku qaranaa biyadihi gacantiisa alyumna midigta gacantiisa midigta nebi maxamed wax dhaha sal allahu alay aslam sai muslim ku taala nebi maxamedaa yidhi gacantiisa midigtahu alla ku qabana uma yaquulu allah wuxuu leeyahay ana almelig anaa boqora ayna aljabaaruun aawa dadkii dadka qasbi jiray dadkii dadka iska dili jiray ee gardarrada ku ley jiray aaway maanta anaa boqore ayna almutakabiruun aaway dadkii isla weynaa uma yadwi ilaahay waa laabaa alaradiina dhulalyaalka asabca ah toddobada uma yaahuduhuna ilaahay wuxuu ku qabanaa bishimaalihi bidixdiisa riwaayadan waxay leedahay bishimaalihi lafdigaas bishimaalihi ah culimmada gobolka midu waxay dhahdaan waa shaad saxiilmuslimku ku yaallaa laakiin ha ku yaalee waa shaad waxaa la tafaruday nin la yidhahda cumar ibnu xamsa oo waxa weyan akhdaac leh mararka gebel gafafle sidaas darteeda saxiix muslimka waxaa ku taalla wakiltaa yadayhi yamiinu allah labadiisa gacmood waa midig saasaa ku taalla sai muslim marka ahlucilmiga gabal ay yidhaahdeen lafdigan waa shaad gobol ka miduna waa sugeen uma yaquulu wuxuu leeyahay allah ana lmelig anaa boqora ayna aljabaaruuna aawa dadkii dadka qasbi jiro gardarada ku lay jiray ayna almutakabiruuna dadki isla weyna aawey saasuu leeyahay allah qiyaamaha waruwiya can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal ma samaawaatu ciharyaalka ma ahan ciharyaalka asabcu toddobadaa wal araduna dhulalyaalka asabcu toddobadaa fii kafi raxmaani gacanta rabbi xaalay ku sugnaadeen ilaa ka khardaratin geedka khardalka la yidhaha maane geed miro yar oo gedgaduudan oo sisinta kasii yaryar la wey miro yaree gedgaduudan qolooyinkan dibul acshaabko geedaha wax ku dadaweeyeen waa ku arkay meelooda oo dhoomin waxbay ku daweeyeen khardala la ydhaha sisintaba kasi yariya toddobada samo iyo toddobada dhul gacanta rabbi marka loo fiiriyo waxay la mid yihiin khardalkaas fii yaddi axadikum qof idin ka mida gacantiisa xaalay ku sugan yihiin qof idinka idin ka mida gacantiisa kardal haddii lagu rido waa wax aad u yaru noqona sidaasoo kale weeye وqاaل بن jrير بن jrير wuu i xadnii waxay waramay yuنس qaal wuxu hi akhbaranaa waxaa noo waramay ibn whb cabdاللahi بن whb qaal wuxu hi cabdاللahi بن whb qaala ibن زayd cabdiرaحmaan ibn زayd ibn aslma waa ضaciif mar haddii cabdiرaحmaan ibn زayd uu soo galay sanadkaas cabdiرaحmaan ibn زayd ibn aslma ضaciifu jidا qaala ibnu zayd cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslama wuxuu yidhi xadaanii abi abaya ii warramay qaala wuxuuna yidhi qaala rasuullah rasuulka alla yidhi sala allahu calayh wasalam ma samaawaatu ceryaalka maahan asaqu toddobada fil kursiyi kursiga caalay ku sugan yihiin ilaa ka daraahima dirhamyaalay lamid yihiin dirhamyaalkoo sabcatin toddoba dirhamyaalkaasoo owqiyad lagu tuuray fii tursin gaashaan toddobada samo kursiga marka loo fiiriyo waxay la mid noqonayaan toddoba oo gaashaan lagu tuuray macnaha samaawaadkaa ka weyn kursiga weyn samaawaadka ayaa ka weyn kursiga aada uga weynyi qaala wuxuu yidhi qaala abudar wuxuu yidhi radia allahu canhu samictu rasuulka allah maqlay sal allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu mal kursiyu kursigu ma ahan fil carshi carshiga marka loo fiiriyo ilaa ka xalqatin garaangir oo kale weeye garaangirtaasoo min xadiidin bir ah garaangirtaasoo ulqiyad lagu tuuray bayna dahrey falaatin bannaan dhexdiis bannaanko mil ardi dhulka ka mid marka la fiiriyo kursiga iyo carshigana waxaa sii weyn carshiga carshigaa ka sii weyn kursiga fiir marka hore la laysku fiirinaayey toddobada samo iyo kursiga kursiga weyn kursigu toddobada samo waa ka weyn kursiga iyo carshiga marka la fiiriyana kursigu wuxuu la mid noqonaa bir yaroo wareegsan oo lagu dhex tuuray gaashaan oo carshigaa ka sii weyn marka makhluuqa ilaahay weynankiisu ka batay allaha abuuray weynan badana weyna allaha abuuray waana saxiix weliba xadiidka qaybkan dambe sheekh naasir wuu wa can ibni mascuudin qaala cabd llahi wuxuu yidhi bayn asamaai dunya samada dhow iyo walatii samada taliyaha ku xigta samadan dhow ee soo xigta dhulka iyo samada ku xigta khamsumiata caamin an boqoloo sano intii loo socdo udhaayda an boqoloo sano intii loo socdo a udhaxayda wa bayna kulli samaai sama kasta iyo wa samaai sama kasta khamsumiata caamin an boqoloo sano intii loo socdo udhaxayda wa bayna samaai saabicati samada toddobaad iyo walkursiyi kursiga khamsumiata caamin an boqoloo sano intii wa baynalkursiyi kursiga iyo walmaa ibiyaa carshiga ka hooseeya hamsumiata caamin shan boqoloo sano intii loo socdo udhaxayda walcarshu carshigu fowqalbaa ibiyaasu ka koreeya wallaahu allahna fowqalcarshi carshiguu kasii koreeya carshiguu kasii koreeya laa yakfaa asagoo dhammaan makhluuqiisa ka koreeya makhluuqa meesha ugu hoosayda meesha koreyda isku siyuu u arkaa isku siyuuna oogi wax ka qarsoon maleh oo ilaahay cid iskaga aadi karta shay maleh laa yakfaa kama qarsoona calayhi cala allaahi shayun shay shaygoo min acmaalikum acmaashiina ka mida wax aad samaynaydaan ilahay oo ujeeda kama qarsoona akhrajahu waxaa soo saaray ibnu mahd can xamaad ibnu salama can caasim can zirin can cabdilahi cabdillahi bn mascuud waa mawquuf calaa cabdillahi bn mascuud warawaahu waxaa wariyey binaxwi xadiidka mid lamida ah almascuudiyu can caasim ayuu ka wariyey can abi waail ayuu ka wariyey can cabdilahi cabdillahi bn mascuud qaala waxaa sida tihi alxaafidu dahabi raximah llah qaala xaafidu dahabi wuxuu yidhi walahu uruqun xadiidku duruq ayuu leeyay wuuna saxiixiyey xaafidu dahabi fi lculuwi ah, culuwiga wuu ku saxiixiyey waa mawquuf mawquufkaana lahu xukmu rafciga laydha maxaa yeelay macaanida uu ka hadlaa ijtihaad laguma ogaa karo laguma ogaa karo wa can ilcabaas ibni cabdilmualib radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam hal tadruuna ma ogtihin kan bayna asamaai waalardi cirka iyo dhulka inta u dhaxayda qulnaa waxaan idhi allah warasuuluhu aclam qaala wuxuuhi baynahumaa cirka dhulka waxa u dhaxayda masiiru hamsimiati sana shan boqoloo sano intii loo socda wa min kulli samaan cir kasta ilaa samaan cirka kale intii laga gaaro masiiratu hamsimiati sana shan boqoloo sano intii loo socda u dhaxayda wa kihafu kulli samaain sama kasta jurmigeed wa kihafu kulli samaain samo kasta jurmigeedu masiiratu hamsimiati sana shan boqoloo sano intii loo socdan weeye wa bayna asamaai asaabica samada toddobaad iyo walcarshi carshigana baxrun bad ayaa u dhaxayda baddaasoo bayna asari meesha ugu hoosayda iyo waclaahu meesha ugu sarrayda kamaa bayna asamaai waalardi cirkayga dhulka sida u dhaxaydoo kale ay tahay wallaahu allah tacaala wuu sarreeyay fowqa dalik intaasna waa ka sarreeya allah carshigiisu alla walaysa yakfaa walaysa shaniguna ma ahan yakfaa inuu ka qarsoon yahay calayhi alle shayun shay shaygoo min acmaali bani aadam ka mida toddobada dhul iyo toddobada cid iyo inta udhaxayna isku sii uu arka isku sii uu ogi akraj abu daawuuda soo saaray waqayruhu wallahu aclam waa daciifkana fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alula masalada ugu horaydaa tafsiiru qowlihi waa ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi walardu dhulka jamiican dhammaan xaalay tahay qabdatu waa ilaahay qabashadiisaoo gacanta allay ku jirtaa yowma alqiyaama aaniyatu masalada labayda anna haadihi lculuuma culumtan oo ilaahay sifaaddiisa ah iyo wa amhaalaha waxa la midkaa ah, baaqiyatun baaqiyay ku eeg cinda alyahuudi yahuudda agtooda alladiina yahuudii fii zamanihi nabiga wakhtigiisa nooleed sala allahu calay wasalam iyadoo yahuudu gaalowday kitaabkii wax badan ka bedeshay haddana sifaadda ilaahay qayb ka miduu hayay sooma jeeda waktigaas cilmigaas waa u noolaa waa u noolaa lam yunkiruuhaa sifaadaas ma aysan inkirin walam yata'awaluhaa mana aysan awilin yahuuddii waktigii nabiga noole markaasaa mid maanta inkira ka war alla wanaan yahuudda ka liida aaliatu masalada saddexayda ana alxabra caalimka lamaa dakara markuu u sheegay linabiy nabiga sal اlahu calيه wasalam sadaqahu nabigu waa u rumeeyey wanazla qur'aan qur-aankiina wuxuu ku soo degay bitaqriiri dalika macnahaas la sugidiisa araabicatu masalada afrayda wuquucu dixki waa qosol inuu ka dhacay min rasuulilaahi sal اlahu calayh wasalam lamaa dakara alxabru caalimku markuu sheegay hada alcilma alcadiima cilmigan weynanka badan alkhamiisatu masalada shanayda altasriixu waa caddayn bidikri lyadayni laba gacmood ilaahay loo sheegay wa anna asamaawaati ciraryaalka filyadylyumna ay ku sugan yihiin wa anna alaradiina dhulalyaalku filukhraa yadda kaleay ku sugan yihiin asaadisatu masalada lixaydha altasriixu waa caddayn bitasmiyatihaa yadda kale in lagu magacaabaa la caddeeyey ashimaal waa riwaayadii saxiix muslimka oo laysku haystay saxiix muslimkana waxaa ku sugan allah labadiisa gacmoodba waa midig marka culummada sugeen oo shimaalka sugeen oo riwaayadda kala sugeenna waxay leeyihiin shimaalka allah wakiiltaa yadayhiyo minu inkirme oo waxay caddaynayeen waxaa lagu yaqaanaa makhluuqa labadiisa gacmood way kala naaqisan yihin laakiin ilaahay labadiisa gacmood waa isku mid midu mid kama naaqisana saasaa loola jeeda ay leeyihin wakiiltaa yadayhi yamiin macnaheedu waa saasay leeyihin asaabicatu masalada toddobayda dikruljabbaariin waa in naloo sheegay dadka dadka qasba iyo walmutakabiriin dadka isweynaysiiya sheegidda la sheegay cinda daalika markaas agteeda maalinkaas qiyaamaha ayaa loo naadi doona la dhihi doona soo baxa baad habah leedihiin maalinkaasay dulloobi doonaan dadkii dadka dulmiga ku qasbi jiray alaaminatu masalada sideedayda qowli waa nabiga qowlkiisa uu yidhi ka khardalatin fii kafi axadikum waxay la mid noqonaysaa habad khardal ah toddobada samo iyo toddobada dhul gacanta alle marka loo fiiriyo xabad khardalah ayay la mid noqon oo ku sugan fii kafi axadikum qof kamida ka mida ah gacantiisa ataasicatu masalada sagaalayda cidamulkursi waa kursiga weynankiisa binisbati marka loo fiiriyo ila sama ciharyaalka marka loo fiiriyo ciharyaalka marka loo fiiriyo kursigu aad u weyn alcaashiratu masalada tobnayda cidamu lcarshi waa carshiga weynankiisa binisbati marka loo fidiyo ilaa kursiy kursigu kasii weynya alxaadiyata cashar ana alcarsha carshiga hayrulkursiyi kursiga qayrkiis wey waa kala duwan yihiin walmaai biyaha qayrkooda wey waa ka duwanyihin qaaraa yidhaahdeen carshiga iyo kursigu waa isku mid waana qalab isku mid maahan waa kala duwanyihi laba makhluuqoo makhluuqaadka ilahay ka midhow ahaaniyata cashar masalada toban iyo labaydaa kan bayna kulli laba sanoo kasta meeqa udhaxayda an boqoloo sano intii loo socdo aaliata cashara maslada toban iyo saddexayda kan bayna samaai saabica samada toddobaad iyo war kursi meeqaa udhaxayda an boqoloo sano intii loo socdo araabicata cashra maslada toban iyo kan bayna alkursiyi walmaa kursiga iyo biyaha meeqaa udhaxayda an boqoloo sano intii loo socdo asaadisata cashra maslada toban iyo lixayda an allaha fowqa alcarshi allah carshiguu ka sareeyaa nabigu waa ku imtixaani jire qofku inuu muumin yahay in kale saxii muslimkay ku taallaa nabiga waa ku imtixaani jire qofku inuu muumin yahay iyo in kale qofku hadduu yidhaha ilaahay koru jira muumin uu nabigu dhihi jir in allah allah halkuu jire uu ku yidhi gabad markaasay tihi fi samaa koru jire markaasuu yidhi waman ana aniguna yaanahay markaasay tihi rasuulullah markaasuu waa gabar rabbi iyo rasuul taqaan muminaad ah hore hore rabbi iyo rasuulay taqaan qofkaan aqoonin allah inuu kor jiro ma yaqaan allah ma yaqaan saasay dhihi jireen slku daarami ka fiiri araddu cala jamiid qofkaan ogayn inuu allah kor jiro ma yaqaan ilaah uu caabuda soo ma hoogin qofkaan ilaah aqoon nabiguna iimaan uuga marqaati kici jira qof yidha allah kor jiro qofkaan ogayn inuu allah kor jiro ma yaqaan ilaah uu caabuda ogaada masalada alkhamisata cashar masalada shan iyo tobnayda an alcarsha carshigu fowqalmaai biyuhu ka koreeya asaadisata cashra masalada tobadiyo lixayde an allaha allah fowqaalcarshi carshigu ka sarreeya asaabicata cashra masalada toban iyo toddobayda kan bayna asamaai waalardi cirkii dhulka meeqa udhaxayda shan boqoloo sano athaaminata cashra mas'alada toban iyo sideedayda kithafu kulli sana waa sano kasta jurmigeeda iyo qiradeeda intuu leegyahay hamsumiati sana wey shan boqoloo kisafu kuli sama sama kasta jurmigeedu hamsumiati sana ataasicata cashra maslada toban iyo sagaalayda ana albaxra badda alladii badda fowqa samaawaat ciraryaalka ka koreeya asfaruhu meesha ugu hoosayda iyo waclaahu meesha ugu sarayda hamsumiati sana isku jiraan wallaahu subxaana wa tacaala aclam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala اllahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed ilaahay baa mahad iskale kitaabkii kitaab الtwxiid اladii huwa xaq اlahi calى اlcabiid maanta ayuu noo dhammaaday oo taariikhdu tahay kun afar boqol soddon iyo lixdii bishii labiyo tobnaad kowdeeda oo bishii dilxija ah marka ilaaha ma hadda iskale fadligaas iyo ixsaankaasna iskale wixii aan nasiibna ilaha ku mahadsan waxaan ku gafnaynaa nafta waxaan rabaa laakiin inaan baraarujiyo kitaabka maadaama uu yahay kitaab aad u qiimo badan ahlucilmigana ay yidhaahdeen lagama alifin baabkan kitaab la mid ah baabka uu asagu ka hadla tuba kaleeto oo abwaab kaleeto laga alifayoo cilmi ka badan ku yaallaa jira laakiin baabka asagu ka hadla oo alla keligiis ha la caabudo oo ha layska daayo ilahay keligiis in la caabudo kitaab kula mida lama alifina yidhaha ahlucilmiga marka cadow badan ayuu yeeshay ilaa tawxiidku cadow badanuu leeyahay waxaan cadow ku ah cid kastoo dhibsayda ilah keliya hala caabudo kitaabkaas markaa shubahaad oo aad u fara badan ayay isku soo arooriyeen acdaada tawxiidku shubahaadkaas in yaroo ka mid ah hadda ka hor aan masjidkan muxaadaro uga galay oo aan uga marka waqti hore aheed marka kaalkaas bal wax yar ayaa loo raajici karaa shubahaadkaasna iyo waxa ka jira iyo waxaan ka jirin allah subxana wa tacala alam sal allah ala nabiyina mxamed